bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala lama اnqada اlkalaamu clى ma yansib اlficla اlmudaarica sharactu fi اlkalaami clى ma yجzimhu wاljaazimu darbaani jaazimu lficli waaxidi wa jaazimu lficlayni hadda waxaan gelaynaa matnigii aan ku soo sheegnay jawaasimtii guud ahaan mid ficil keligiis jasmiya ha noqdo mid laba ficil jasmiya ha noqdo ayagii magacyaalkoodii la sardiyey iyo amhilo loo sheegay badigood baan soo sheegnay inta marka ayagii buu musanifka ka hadlaya soo faahfaahinaya wuxuu iri lama qada alkalaamu kalaamkii markuu dhammaaday calaa maa yansibu lficla almudaarica ficilka mudaarica wax nasbiyo in laga hadlo markuu dhammaaday yaan sharactu aan guda galay fi lkalaami in laga hadlo calaa maa yajzimuhu ficilkii wixii jasmi lahay in laga hadlo waljaasimuna darbaani weeyaan waxa ficilka mudaaric jasminayo labawa jaasimu lificlin waaxid mid hal ficil jasminayo iyo wa jaasimu lificlayni iyo wax laba ficil jasminayo faljaasimu lificlin waaxidin khamsatu umuurin weeyaan macnaha marka laysku soo ar aruuriyo shan bay noqonayaan haddii la faahfaahiyane ilaa waxay gaarayaan maxaan ku iraahdaa sagaal bay gaarayaan axaduhaa aلطalabu waa طalab wadalika طalabkii anahu idaa taqadama hadii uu hormaro lanaa anaga lafdun haduu noo hormaro daalun tusinayo calىa amrin aw nahyin aw istifhaamin aw gayri dalika oo min anwaaci طalab hadduu noo soo hormaro oo wa jaaءa bacdahu ficlu mudaaricun ficil mudaaricna uu kadib dhaco mujaradu min alfaai fadi laga gooyey wa qusida bihi ljawaabu ficilkaas mudaaricna jawaab looga qasdo fa inahu ficilkii mudaarici yakuunu majzuuman ou noqonaa mid la jasmiye bidalika alab dalabkaas asigaa lagu jasmiyey waa limaa fiihi dalabki waxaa ku sugan limaa fiihi waa waxa ku dhex sugan oo bimacni shardi ah wa nacnii biqasdi اljazaa waxaan ula jeednaa anaka tuqadiruhu inuu aad ku qadartid musababan mid looga sabab noqdo inuu yahay can dalika almutaqadimi midkaas ka hor hormaraa sababu ah, asigana musabab u noqonaya kamaa ana jazaaءa ashardi shardiga jazihiisa musababun kii loogaga sabab noqday inuu yahay maxaan ku iraahdaa can ficli shardi ayib marka fiiri waxaa lagu leeyahay midkan jawaasimta aada macruuf dadka agtiisa uguma ah walidaalika ninka mubtadi ah inuu ku gafo waa badan tahay haddii uu yiraahdo waa tadbiiqinaya liannahu waxaa weeyaan in dalab uu hormaro oo mutanawic ahoo sideedii aan soo sheegnay mid ka mid ah ficil mudaaricna waa kadib maray ficilkaas mudaaric marka haddii loola qasdo inuu u noqdo annahu musabab can dalika sabab marka waxa weyaan waa la jasminayaa mithaalkii waxaa ka mid ah qul tacaalow wadalika ka qowlihi tacaala qul tacaalow atlu musanifku wuxuu ihi taqadama alabu dalabkii baa hormaray wa huwa tacaalow weeyaan wa taأkhara almudaaricu baa dib maray almujaradu min alfaai laga faadi laga dhartiray wa huwa ficilkaasna atlu waay wa qusida bihi ljawaabu wa qusida bihi اljazaa inuu jaza u noqdo jaza macnaha waxa weeyaan abaalmarin id ilmacnaa waxa waaye tacaalow kaalaya fain taأtuu haddii aad timaadaan أتلو atlu calaykum inuu sabab u yahay waxaa waay tacaalow marka hadii haddaan kuu nimaado maxaan helaynaa atlu calaykum اlqur'aan fatilaawatu calayhim ayaga dushooda wax lagu akhriyaahu musababatun can majiihim waxaa sabab loogaga dhigay ayaga inay yimaadaana ka horeyso marka almajiiu huwa sabab wاlqirاءaةu musababa saas waay falidaalika sidaa daraaddeed yaa juzima atludi waa la jasmiyey wa calaamatu jasmihina xadfu aakhirihi weeyaan wahwa lwaaw marka waa ka kaas waxaa la yidhaahdaa waa waa jaazim oo macnawi ah ficil mudaaric oo bacda طalb dhacay wa saqaطat minhu اlfaa yujzamu marka atlu majzuumun bijawaabi اlamri saasaad leedahay wa qowli shaaciri wa ka qowli shaaciri weeyaanoo qifaa nabki min dikraa xabiibin wa manzili bisiqti liwaa bayna dakhuuli faxawmali imru lqays baa iskale waxaa la yihi awalu qasiidatihi beydkan waxaa weeyaan mucalaqadii ibnulqays la yidhaahdo beydkii ugu horeey waay markaasuu wuxuu iri qifaa istaaga labadiinan qufow nabki aan oyne min dikraa xabiibin xabiib in la xusa awgeed aan la oyne io wa mansilin mansil xasuusisadiisa awgeed aan la oyne istaaga oo bisiqti liwaa meesha liwaa la yidhaahdo geeskeeda ku yaala bacaadkeeda oo beyna dakhuuli male u dhexeeyo waxaa laleeyahay ibnu ulqays a beytkan iska leh waxaa la yidhi aabihiis min shucaraaءi اlcarab uu kamid ahaa kama yaquulu haaulaai ashuraax marka imru ulqays waxaa la yidhi baqiya saakitan laa yaquulu shicra mudda طawiila marka aabihiisa wuxuu yiri baa layihi ninkan aniga inaan dhalinaan u malaynaya liannahu annaga waxaa nagula yaqaanaa maa min mawluudin min mawaalidina ilaa yuuladu wahwa maطbuucu bishacr ninkan intaan soo gaaray oon welina aan shicir dhahaynin ana khawfii minhu an laa yakuuna mina markaasuu nin asiga qaraabadiisu intuu dhiibu yiri ninkaa naga fogey intii dhex la sii wado tafajara shicran markaas markaasuu wuxuu iri qasiidadanuu bilaabo qifkaa nabki min dikraa xabiibin wa mansilin ilaa aakhirihi waxaan u malaynaa hadal layska sameeyo oon qisada lagu qurxina inay iska tahay mucdamu maa yudkaru can shucaraaءi اlcarab qabla اlislaam wax tawthiiqinaya ma laha markaasaa waxaa la yidhi beytkan markuu yihi faculima anahu ashcaru shucaraaءi اlcarab liannahu istawqafa anahu waqafa wastawqafa wa bakaa wastabkaa wdakara اxabiiba wاlmanzila fi nisfi beytin qifaa istaaga markuu yihi asna waa istaagay nabkii markuu yihi طalba اlbukaa qad bakaa qablahum huma dakara اxabiiba wاlmanzil saasaa la yihi maxalu shaahidka waxaa weyaan qifaa ficlu amri mabniyun calaa xadfi annuun wاlalifu faacil nabki waxa weyaan ficlu mudaaricu majzuumu bijawaabi اlamri wa calaamatu jasmi xadfu xarf اlcila wa hiy alyaa marka nabkidaasa qifaadaasaa lagu jasmiyey ulajeedada intaas waay wa taquulu waxaad leedahay itinii io imaa ukrimka waan ku karaamaynayaa hal taأtinii ma ii imaanaysaa uxadidka walaa takfur ha kufrin tadkhul janata intaasoo dhan waxa waaye طalb اlficli itinii waxa way lamid tahay qifaadii oo kale hal taأtiinii waa istifhaamkii waay jawaabtii marka oo istifhaamkii jawaabkiisa uxadith waxaa leeyahay ficlu ficlun mudaaricun majzuumun biطalab almutaqadim calayh liannahu haltaas wuxuu ka mid yahay طalabun bilficli bay qeyb ka tahay تدخل takfur tadkul tadkhul ficlun mudaaricun majzuumun bijawaabi markaasuu musanifku uri walow kaana almutaqadimu midka hormaray haddii uu yahay nafyan aw khabaran hadduu yahay muhbatan lam yujzam ilficlu bacdahu liannahu tii waxay ahayd nafyi iyo dalab bilficli waa kala duwan yihiin nafyiga maxdiga keligiis gooni buu ahaa marka walow kaana almutaqadimu nafyan haddii uu yahay oo nahyi bedelkeeda nafyi ou noqdo aw khabara muhbatan khabar oo sugan oo waaxidu min min min maxaan ku ihaha dalabkii adawaadkiisi mid kamid uusan ka hormarin lam yujzam alficlu bacdahu ficilka gadaashiis lama jasmiyo faalawalu midka horeo nafiga maa taatiinaa nooma imaanaysid tuxadithunaa xaal aa tahay mid noo sheekaynaya marka fiiri maa taأtiinaa ma noo imaamen isnafyi waay nahyi ma aha ficilkan haddii fa la geliyo fatuxadihanaa midkii la dhihi jiray waay fadi waa dhacday waxa ka hormarayna nafyi waay marka waxaa laleeyahay nafyi nahyi lamid ma aha ficilki waa la godaya marka tuxadithunaa ayaa laleeyahay birafci tuxadithunaa wujuban walaa yajuusu laka jasmuhu in la reeba ma banaano waqad halida fii dalika waxaa ku gafay saaxibu ljamal axad naxwiyiina ma xasuustaa diciduu yahay wathaani midka labaad oo khabarka muhbatka mithaalkiisii anta taatiina tuxadithunaa anta adiniyahu taatiina waad noo imaanaysaa tuxadithunaa waad noo sheekaynaysaa fiiri marka haddii fa la geli lahay xataa fatuxadithunaa unbaa la dhihi lahay birafci tuxadithunaa wujuban biitifaaqi naxwiyiina marka wa ama qowl اlcarabi itaqa allaha mru'un facala khayra yuthab calayhi biاljasmi ay akhriyeen fawajhu waxa weeyaan itaqa allaha ha ka cabsada imru'un itaqa allaha waxaa ka cabsaday allo imru'unaa ka cabsaday facalan khayran sameey yuthab calayhi carabti ay yidhaahdeen oo hadda u eg yuthabti in la jasmiyey ayadoo uu ka hormaray maxaan ku iraahdaa uusan nafyina uusan ka hormarin dalab bilficli liannahu itaqa allaha ficil maadiya u eg tahay marka ficil maadi ma aha nahyi ma aha istifhaam ma aha taraji jiro maca daalika jawaabtiina yuthab waa la jasmiyey waxay u ekaanaysaa khabar muthbat ah shay muthbat ah oo markaa haddana jawaabti lagu jasmiya u ekaana qaacidadii hadda lasoo qariray bay diideysaa marka fa wajhu waxa weeyaan ana itaqa allaha lafdigaas itaqa allaha ah wa facala itaqa iyo wa wa in kaanaa ficlayni maadiyeyni laba ficiloo maadi haba ahaadaane daahiruhumaa daahirkoodana alkhabaru ou yahay ilaa ana almuraada bihimaa waxaa loogala jeedaa aalabu alab oo amar ahaa lagala jeedaa walmacnaa marka waxay noqonaysaa liyataqi illaaha mru'un qof ilaahay ha ka cabsado walyafcal khayran ay la macno tahay marka lafdiga waa maadi itaqa allaaha wa facala ee carabti tiri laakiin waxay ula jeedaa falyataqi llaaha walyafcal marka macnahaasaa loola dhaqmay ee lafdigooda lagulama dhaqmin intaas unbaa loo jeeda wakadalika qowluhu tacaala baa lamid ahoo hal adulukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tuminuuna biاllaahi warasuulihi watujaahiduuna fi sabiili اllahi biamwaalikum waanfusikum dhalikum khayru lakum in kuntum taclamuun yakfir lakum fiiri yakfir lakum waa la jasmiye aayaddaas tafsiirkeeda macruuf wa yakfir waa la jasmiye fa jasmu yakfir yakfir jasminteeda liannahu jawaabun weeyaan liqowlihi tacaala bay jawaab u tahay tu'minuuna biاllaahi wa rasuulihi wa tujaahiduuna hadda fiiri tu'minuuna billaahi waa ficil mudaaric oo muthbat ah oon dalab ahayn jawaabtiisana yakfir baa la jasmiyey waxay u eg tahay itaqa allaha imruun facala khayra yuthab calayh yay la eg tahay yay u eg tahay oo tu'minuuna oo ficil mudaaric oon dalab ahayn see yakfir loogu jasmiyey ishkaaliyadu waay markaasuu leeyahy waxaa loogu jasmiyey waa likownihi tu'minuuna ahaanshadeedoo fii macnaa aaminuu ay lamid tahay wajaahiduu walaysa jawaaban lilistifhaami hal adulukum taas yakfir jawaab uma aha oo qolaa waxaa laga yaabaa intaan tu'minuuna aaminuku aan ku awili lahayn istifhaam oo min adawaati dalab ahaaba jooga eh hal adulukum taas oo istifhaamka man yakfir ugu dhigno markaasaa musanif wuxuu leeyahay walaysa jawaaban yakfirtaan jawaab uma aha lilistifhaami oo hal adulukum jawaab uma aha lianna gufraana dunuubi dunuubta oo la dhaafaahu laa yatasababu kama dhasho can nafsi dalaalati in wixii lagu tusiyo dembi in lagu dhaafo kama dhasho bal dembiga in lagu dhaafto waxay ka dhalataa can aliimaani waljihaad hadda fiiri hal adulukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabi aliim yakfir lakum isma keeni karto oo hadama idiin tusiyaa tijaaro oo hadaad samaysaan cadaab adigu kornaysiin yakfir lakum waa ladin dhaafay hadaan idiin tusiyo oo qofkii hadii wixii la tusiyo inuu ku camal falana waa leeyahay inuu diidana waa leeyahay marka dalaaladii wax ka maayaan laakiin dalaaladii waxa ka dhasho oo iimaan billaahi tacaala waljihaad ah yaa waxaa kasii dhalanaya kufraana dunuub intaasaa lagala jeeda markaasuu yiri musanifka walow lam yuqsad bilficli ficilka haddaan loola qasdin alwaaqici dhacay bacda طalabi alab gadaashis dhacay aljazaau haddaan loola qasdin imtanaca jasmuhu ficilkaas in la jasmiyo waa reeboon tahay ka qowlihi tacaalaa khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum khud qaad min amwaalihim amwaalkooda waxaad ka qaadaa sadaqatan sadaqadoo tutaahiruhum ayaga tahirayso fiiri hadda tutahirdaas waa ficil mudaaric wuxuu dib dhacay bacda aطalab oo khud ah fa lalama xariirin oo hadda hadda khud min amwaalim sadaqatan fatutahirahum ala dhihilahay marka kaana min xaqihi an yujzam lama jasminin sababta waxaa waay liannahu jazaa ama mukaafa'a loolama qasdin fatuطahiruhum marfuucu waa la goda biitifaaqi اlqura nin akhriye ma jiro tuطahirhum nin akhriye ma laha wa in kaana haba ahaada masbuuqa biطalabi dalabba ha lagala hormaree kulligood waa godeen wa huwa khudwa maxaa yeele likownihi waa tuطahiruhum ahaanshadeedo laysa maqsuuda bihi waa likownihi naska ahaanshadiiso laysa maqsuuda bihi mid loola qasday ousan u ahayn macnaa in taakhud minhum sadaqatan tutahirhum loolama qasdin in taakhud minhum sadaqatan haddaad ka qaadid tutahirhum way tahiraysaa sadaqadii fiiri saas macnaheedi ma ah sadaqa haddaad ka qaadid way tahiraysaa dembiga waa loo dhaafaya macnihii saas ma ah wa inamaa uriida waxaa loola jeeday khud min amwaalihim ka qaad sadaqatan ka qaad sadaqadoo mutahiratan fiiri marka macnaha waxa weeyaan tadhiirka waa sifa lisadaqa oo ayada calaamada ay wadataa waxay tahay haddii qofkii shuruuddii laga rabay uu ka soo baxo waxa weeyaan waa sadaqa mutahira laakiin ma aha bimujaradi dafci sadaqa yataratab caleyh tathiir ma aha waxaa dhici karta qofkii ikhlaas ulajeedadii riyaa waxyaalo badan inay ka galaan laakiin waxaa lagu leeyahay min shani sadaqa waxaa kamid ah inay dembiga dhaafto laakiin hal anta miman tutahiruhu tilka sadaqa almawsuufa biannaha mutahira nacam ida anta qad adaytaha cala alwajhi اlmaطluubi sharcan wa in kaana gayra dalika fala laakiin haddii tutahirhum la dhihi lahay waxay noqonaysa ana kula man dafaca sadaqa طahara dunuubahu waa macno daqiiq ah fatutahirhumti صifaة lisadaqa weeyaan walow quri'a haddii la akhri lahay biاljasmi fatutahirhum haddii la dhihi lahay calىa macna اljazaaءi ayadoo macnaha abaalmarin u noqon karto lam yamtanic fi اlqiyaasi yani luga ahaan kuma reebtoomay lahayn laakiin ilaahay macnahaas ulama jeedin laakiin carabi ahaan waa ku banaanaan lahayd kamaa quri'a qowluhu tacaala sida loo akhriyay fahab lii min ladunka waliyan yarithnii iyo yarithunii fahab lii ilaahu ii hibay buuri nabiyullaahi zakariya min ladunka adiga agtaada waliyan iiga hibay weligoo yarithunii idhaxlaayo birafci la akhriyo calaa jacli yarithunii sifatan laga yeelay liwaliyan safa looga yeelo lianna aljumal bacda nakiraati nucuud waa tay ahayd wa biljasmina waa la akhriyay calىa jaclihi jazaaءa lilamri oo waxaa la yidhi fahab lii min ladunka waliyan yarisni fahab lii ilaahu i hibay min ladunka adiga agtaada waliyan yarisnii i dhexleh oo haddaad ii hibaysid ood walad i siisid min muqtadayaati hada almawluud waxaa ka mid eh inuu i dhaxli doono oo macnaha cilmigan iyo nubuwada uu iga dhaxli doono walidaalika nabiyullaahi zakariya ilaahay weli buu weydiistay macnaha waxa weeyaan walad buu weydiistay oo saalix oo cilmiga ka dhaxla ilaahina yaxyaa buu siiyey wa haadaa bikhilaafi qowlika qowlkaadu khilaafsan yahay oo i'tinii birajulin ila imaaw rajulkoo yuxibu allaha wa rasuulahu haddii aad tiraahdid fa inahu laa yajuusu fiihi ljasmu in la reeba ma banaano oo ma dhihi kartid itinii birajulin iila imaw yuxbib yuxbibhu llaahu lama dhihi karo leesh liannaka laa turiidu uma jeedid anna maxabata arajuli lilaahi wa rasuulihi musababatun can alityaani bihi oo marka laa turiidu ulama jeeda ana maxabata arajuli lilaahi wa rasuulihi ilaahay ninka jeceylkiisa ilaahay iyo rasuulkiisa uu jecel yahay waxay ka timiday adiga in lagula yimid oo macnaha waxaa weyaan imaashada adiga ninka lagula yimid kama laasimayso inuu ilaahay rasuulkiisa jeclaado qofka war nin heblow ile imaw haddaad iila timaada ilaahay iyo rasuulkiisa rasuulkiisau jeclaanayo yacni imaashada adigu kuu yimid maa ka laasimaysa ilaahay inuu jeclaado maya laakiin waxaad u jeedaa nin ii keen oo sifadiisa ay tahay ilaahay iyo rasuulkiisa inuu jecel yahay sidaan ula saaxiiba sidaan wax ugu sadaqaysto baab kaley noqonaysaa laakiin nin iila imaaw ilaahay iyo rasuulkiisa jeclaado oo marka adiga waxaad iska dhigaysaa markaa ninba oo biyadihi mafaatiixu laqdaar oo ninkii ku yimaado tilqeeye ilaahay u jeclaana macnihi taas ma imaan karto liannaka laa turiidu ma doonaysid ana maxabata rajuli lilahi wa rasuulihi musababatun inay ka dhalatay can ityaani bihi asiga markii lagula yimid inuu ilaahay hore ka jeclaaday maye kamaa turiidu fii qowlika saad ula jeedada ku ansaxaysid itinii ila imaw birajulin ama itini imawniyahu ukrimka aad tiri biاljazmi la akhriyo liأna alikraama karaamaynta musababu can اlityaani haddaad ii timaado waa ku karaamayna sax io imaw hadaad ii timaado waxaa laga yaabaa dhar baanba ku siiyey waa karaamayn waay marka yataratab اlikraamu cala اlityaan لكن maxabat اllahi wa rasuulihi ityaanka kama laasimayso ayib wa inamaa aradta waxaad ula jeeday markii aad tirahday itinii birajulin yuxib اllah wa rasuulahu birajulin iila imaaw mawsuufin bihadihi sifa nin oo sifadan la iila imaaw markaas kadib jawaabteeda waa dhiman tahay waxaan ka yeeli lahay ayib markaasuu musanifku wuxuu yiri waclam anahu laa yajuusu ma banaano aljasmu in la reebo fii jawaabi nahyi nahyiga jawaabtiisa in la jasmiye ma banaano ilaa bishardi an yasixa inuu ansaxa shardigeeda maahine taqdiiru shardin shardi in la qadaro fii mowdicihi mowdici nahyi nahyigii in la qaado shardi in lagu bedelo shardigoo maqruunin lala xariiriyey bilaa annaafiya lagala xariiriyey maca sixati اlmacnaa waxaa la rabaa laadi oo naahiyada ahayd markii meeshii laga qaado oo in iyo laa iswadata la geeyo macnihii laa markay joogtay in macnihii ou baaqi ahaado wadalika naxwu qowlika laa takfur tadkhul اljannata atiri laa takfur ha kufrinin tadkhul اljannata jannada geshidee sax waay qofka hadduusan ilaahay ku kufrini jannada waa galah ama toos markuu dhinta hore ha ka galo ama markuu dembigii adduunyada ku galay laga eh, eh, abaal mariya kadibba ha gale fi nihaaya jannada unbuu geli doona ayib walaa tadnu min alasadi ha u dhowaanin taslam waad nabadgelaysaa fa inahu low qiila haddii lidaa fii mawdicihimaa ilaa takfur tadkhul اljannata wa laa tadnu min alasadi taslam haddii la yidhaahdo waxaa weeyaan saxa macnihii waa ansaxaya hadda fiiri laadii oo naahiyada aad goysay in iyo laa kale in oo shardiya iyo laa naafiya laadaa hore naahiyay ahayd in laadaanna waxaa wa naafiya mulgaatu laa camala laha intibaa waxa takfur lagu jamciye lagu jasmiyey marka in laa waxaa laleeyahay haddii booskii laadii la geeyey isla macnihii ou soo baxay oo laa takfur tadkhul janna ilaa takfur tadkhul janna isku macno wa haddaadan kufrin jannaad gelay iyo ha kufrin jannaad gelay isku mid wa laa tadnu laadi waa la gooy in iyo laa kaloo iswadataa la keenay markaasaa layidhi laa tadnu min alasadi taslam waxaa la macnee in laa tadlu min alasadi taslam marka saxa wa ansaxa macnahaas bikhilaafi laa takfur tadkhulu nnaara way ka khilaafsan tahay walaa tadnu min alasadi ha u dhowaanin yaakuluka waa ku cunaya fa inahu mumtanicun kaas waa reeboon yahay baa laleeyahay oo marka laa takfur tadkhulu nnaar ma la jasmi karo laa takfur tadkhuli nnaara lama dhihi karo walaa tadnu min alasadi yakulka lama dhihi karo maxay mamnuuc ku noqotay fa inahu laa yasixu ma ansixayso an yuqaala in la yidhaahdo ilaa takfur haddaadan kufrinin tadkhul innaar haddaadan gaaloobin aad naargeli kayf hadda macnahan horo laa takfur tadkhulu nnaar waa macna haddii la godo sax laakiin lama jasmi karo liannahu laadii naayada haddaan goyno oo in iyo laa aan booskeedii keenno macnihiyaa isbedelay tan hore waxaa u laa takfur tadkhulu nnaar macnahaas haddii in la geeyo in laa takfur la yihahdo macnihii waa isbedelay waxaa lamida ah in laa tajnu min alasadi haddaad u dhowaan yakuluka libaaxi haddaad ka fogaatid u ku cunaa kayf ma dhici karto walihaada ajmacat isabcatu todobadii quraa waxay ku ijmaaceen cala rafci in la godo fii qowlihi tacaala walaa tamnun tastakthiru inay godan tahay bay ku ijmaaceen oo ma dhihin walaa tamnun tastakthir lama dhihin tastakthir haddii waqaf tahay waa goonigeeda waqfi ahaan waa lagu istaagi karaa liannahu laa yasixu waxaan ansixaynin an yuqaala in la yidhaahdo ilaa tamnun haddaadan galladaysanin tastakthir macnihii maba macno iskeeni kara maaha aayaddii waxa waa marka hore walaa tamnun ha galladaysanoo diintan ilaahay kuu soo dejiye marka daadka aad gaarsiinaysid ha ku galadaysanin tastakthiru xaal aad badis dalbaysid oo markiid wanaagi dadka u qabatid adigana waxaad rabtaa in in abaalmarin kale oo ka badan lagu soo celiyo saas ha samaynaa liri ee liwajhillaahi wixii dadka uu gaarsii kamaa qaalat alambiyaau qablaka wamaa asalukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin sidaas aa la rabaa laakiin wixii ha bixinin adigoo bedelkeedii wax ka badan raadinay aayadii saas waay laakiin marka waxaan ansixaynin tastakthir lama jasmi kara marka waa la goday tastakthiru leesh liannahu haddii laadi inta la gooye in laa la keena meeshii macnihii isma keenay ilaa tamnun haddaadan galladaysanin tastakthir kayf haddaadan wixi aadan aadan wixii aad bixinaysa haddaadan galladaysanin oo aada dadkii aadan macnaha ee waxaa la yidhaahdaa qofkii abaal markaad u samaysid oo doonaysid abaalkaas in lagaaga gudo yaa mani la yidhaahda laa tubdiluu sadaqaatikum bilmani waaladaa marka hadaad waxaada aadan galladays ula jeedsanin hadaadan ula jeedin waxaad dalbaysaa markaas in dacwadii aad bixisay wax ka badan lagu sii kayfaada ninkii hadiiba uusan ula jeedin wuxuu bixiyey inuu dadkii ku galladayso ee ilaahay wejigiisu u bixiyey marka sow ku dalbaa wixii wax ka badan haddana in la siiyo macnihi aan iskeenayn walaysa hada bijawaabin ma aha wa inamaa huwa tastakhiru fii mawdici nasbin bay taalaa cala alxaali lagu nasbiyo min adamiiri laga xaaliyo fii tamnun walaa tamnun nabi maxamedow ha galladaysanin tastakthiru xaal aad badis dhalbaysid oo wixii markaad dadka siinaysid oo diinta dadka gaarsiinaysid ha u gaarsiinin adigoo raadinaysid wixii wax ka badan in lagu siiyo wa macna alaayati waxa weeyaan ana allaha tacaala ilaahi wuxuu ka reebin an allaha tacaala nahaa nabiyahu wuxuu ka reebay can an yahaba shay-an shay inuu hibeeyo oo diinta ay ka mid tahay wa huwa nebigana yadmacu asoo damcayo an yatacawada inuu bedel qaato min almawhuubi lahu midka loo hibeeyey akhara min almawhuubi midkuu asiga bixiye mid ka badan inuu qaato asoo damcayo inuusan wax hibaynin fain qulta haddii aad tiraadid famaa tasnacu maxaad ku samaynaysaa biqiraa'ati alxasan albasri oo taabiciga qiraa'adeeda ou akhriyay tastakthir biljasmi ou akhriyay oo wixii maanta dhan aada diidaysay miyaysan ahayn inuu imaamkaas akhriyay inkastoo qiraa'adaas ay tahay qiraaa oo oo khaarij can asabciya walaa can alcashara aysan ku jirin laakiin haddana wax la akhriyay towjiihay u baahan tahay qultu waxaan leeyahay buu iri ibnu hishaam aa dhahaye yaxtamilu ثلاثة awjuhin tastakthir midkii la jasmiyey saddex midkooda lagu jasmiyey axaduhaa an yakuuna inuu yahay badalan min tamnun in laga bedelay oo macnihii ay tahay kaannahu qiila in la yidhi laa tastakthir ay laa tarha u arkin maa tucطiihi waxaad siinaysid kahiiran inay tahay bedelkii waxa waaye walaa tamnun ha galladaysanin tastakthir ha badis dalbin bedelka saasaa loo laqbayna marka waa laba nahyay noqonaysaa oo waxa adiga aad dadka aad siisayne yani ha ku galladaysanno waxaasaan kusi waxaas ma ku siinino taasaa layihahda maniga wixii ood sheeg sheegatid fulaan meel xun maanta ku jiro yaan ka bixiyo maanta galladaysi wa tastakthirna nahyi kale ay noqonaysaa oo macnaha waxay noqonay wixii aad bixisay wax ka badanna ha dalbin waa hal macno wa athaani midka labaad an yakuuna inuu yahay baa dhici karta xasan xasanulbasri qadara alwaqfa calayhi tastakthir inuu ku istaaga inuu doonay waa likownihi tastakthir ahaanshadeedu ra'sa aayatina ay ahaatay fa sakanahu marka waa reebay liajli waqfi buu horta marka hore u reebay huma wasalahu waa xariiriyey biniyati alwaqfi oo marka tastakthirkaas jasmo oo ficilka asalkiisa uu jasmisan yahay ma aha ee inamaa sukina min ajli اlwaqfi huma asigoo mowquuf ah yaa waxaa haddana asagoo mawsuul ah mowquufka lala dhaqmo waxaa layidhi yaa ayuha almudathiru qum faandir warabaka fakabir wathiyaabaka fatahir warujsa faajur walaa tamnun tastakthir walirabika marka marka hore waqafaa loo reebay markii la waslina waqafkeedaa loo dhaafay haddana kelimadii oo fii xaalati lwaqfi ah yaa iyadoo mawquuf laga dhigay markaa maa agnaa canii maaliya halaka canii sulطaaniya oo kale waay wthaalitثu waxaa dhici karto an yakuuna inuu yahay xasan albasri sakanahu tastakthirki inuu reebay litanaasubi ru'uusi اlaayi aayaadka madaxeeda isku munaasabayn oo la ilaalina awgeed inuu reebaa dhici karto wahiya faandir fakabir faطahir fahjur طabcan taas maba laysku diidane laakiin haddii aayaadkii la xariiriyoon lagu istaagin yaa ayuha almudathiru qum faandir warabaka fakabir taas waaba reebanta laakiin yaa ayuha almudathir ma reebno markii la xariirina yaa ayuha almudathiru yaa laleeyahy calaa kuli xaal saddexdaas weji yaa lagu reebee laguma reebin calaa annahu jawaabu amrin inuu yahay laguma reebin athani midka labaad oo mimaa yajzimu ficla waaxida midka halka ficl jasminaya kamid e lam weeyaan wa hwa lamkina xarfun weeyaan yanfi mudaarica mudaarica nafyi ka dhigaya ficilka mudaaric muthbat yaquumu waa istaaga muthbat bay aheed lam yaqum aada leedahay marka isma taaga nafyi waay wa yaqlibuhu maadiyan maadina waa u bedelaya ka qowlika waxaa tiri lam yaqum walam yaqcud hori uma fariisanin ay noqonin wax lasoo dhaafay wa ka qowlihi tacaala lam yalid walam yuulad athaalitثu midda saddexaad lamaa weeyaan ukhtuhaa ukhtu lam ahayd ka qowlihi tacaala weeyaan lamaa yaqdi maa amarahu bal lamaa yaduuquu cadaabi aa tiri lamaa xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin lilmudaarici intaasay walaal ka yihiin yaqdi ficlu mudaaricu majzuumu bilama wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi lcila ama wcalaamatu jasmihi xadfu lya lamaa yaduuquuna waa lamid oo yaduuquu ficlu mudaaricu majzuumu bilama wa calaamatu jasmihi xadfu nuun alaleeya walwaaw faacil markaasuu ihi wa tushaariku lam waxay la wadaagsataa wa tushaariku lamaadii waxay la wadaagsataa lam tushaariku faacilkeeda lamaa waay lamtaana mafcuul waay marka waa adoo yiri wa tushaariku lamaa lam lamaadii noogu dambeyso thaalidka aan ku sheegnay lamtii hore waxay la wadaagsataa fi arbacati umuur wahiya arbacadii alxarfiyatu kow xarafnimadii mid kastaba waa xaraf waalikhtisaasu bilmudaarici mudaaricoo lagu gaar yahay waa labo yani sidii lam ay u ahayd min calaamaati اlficli alatii takhtasu biاlmudaaric u ahayd lamaana waa lamid io wa jasmuhu ficilkii mudaaric in la jasmiyo ayadana waa lamid iyo wa qalbu zamaanihi ficilka mudaaric lafdigiisa mudaaric baa iska ahaadee macnihiisa in loo bedelo ila lmudiyi maadinimadii afartaasay iska wadaagsadaan wa tufaariquhaa lamaadi lamtii axaduhaa ana almanfiya biha lamaada midka ficilka lagu anfiyo mustamiru lintifaa nafinimadii uu ku baaqi yahay ilaa zamani alxaali qofka isticmaalaya oo markaa ku hadlaya intii zamankiisa laga soo gaaro nafyigi waa inuu baaqi ahaadaa bikhilaafi almanfiyi bilam lam midku lagu nafyi waa ka duwan yahay fa inahu midkaas qad yakuunu mustamiran inuu noqdaa dhici karto mithlu lam yalid ilaahay wax ma dhalin walaa yazaalu kadalika wa wa mustamir wa wa qad yakuunu munqadican nafyigii lam lagu anfiyanay inuu go-a waa dhici kartaa ka qowlihi tacaala hal ataa cala alinsaani dadkii mi ku yimid xiinun waqti oo min adahri ka mid eh lam yakun ausan ahayn shay an madkuuran shay hore oo u jiray ausan ahayn lianna almacnaa waxa weeyaan annahu insaankii kaana bacda dalika wuxuu noqday shay-an madkuuran hal ataa cala alinsaani xiinu min adahri aayaddaas haddii la yidhaahdo waxay ka hadlayeen nabiyullaahi aadam fatraduu diinta ahay oo dhoobada ou ahay muddo dheera soo martay arbaciina sanatan marka lam yakun shay-an wax jira ma ahayn laakiin nafyigii ma baaqi noqonino huma saara shay-an madkuuran markii nafti lagu abuuray wax kalou noqday macnihi saasay لأن المعنى almacnaa waxa weeyaan annahu kaana bacda dalik shay-an madkuuran wa min thama waxaa sidaas daraaddeed yaa imtanaca waxaa reebtoomay waa an taquula ina tiraahdi lamaa yaqum fulaan isma taagin huma qaama liannahu lamaadi waxaa laga rabaa markaad leedahay lama yaqum inuu wili ou fadhiga ku baaqi yahay istimraaru nafyi macnihii saas waay waa limaa fiihi min atanaaqudi haddaad tiraha lamaa yaqum ilaa waktigan isma taagin huma qaama waa istaaga horyo isu taagay isma keeni karto wajaaza waxaa banaan lam yaqum huma qaama fulaan muddo badan uu fadhiya kadibna waa istaaga waa banaan wthaani macnaha labaad oy wadaagsadaan ana lamaa lafdigaas maya athaani macnaha labaaday ku kala tagsan yihiin ana lamaa lafdigaas lamaa e tu'dinu waxay ogeysiinaysaa kahiiran wax badan bitawaquci thubuuti maa bacdaha ficilka namaada lagu anfiyey inuu dib dambe ka dhici doono ilaa zamani takalum ma dhicin laakiin inuu dib dambe ka dhici doonay ogeysuunaysaa naxwu qowli llaahi tacaala bal lamaa yaduuqu ma dhadhaminin cadaabii cadaabkayga ma dhadhaminin ay ila alaan intii laga gaaro waay lam yaduuquuhu wasawfa yaduuquunahu way dhadhami doonaan haddayna ilaahay diintiisa qaadanin marka bal lamaa yaduuqu cadaabii cadaabkayga ma dhadhamin marka laleeyahay laakiin markay ay ogaan doonaan intuu la egyahay marka tadawuqaas inuu dhici doono yay lamaada ogeysiinaysaa laakiin marka aayadda ay soo degaysay ila aan cadaabki ilaahay ma aysan dhadhaminin wa lam lafdigaas lam ene laa taqtadii daalika midaas ma keenayso dakara hada almacnaa waxaa sheegay azamaqshari macno fiican oo la qaadan kara weeyaan wاlisticmaalu wadawqune yashhadaani bihi wuxuu sheegay way u markhaati kacayaan oo zamakshari muctasiliba ha ahaado macnaha wuxuu sheegoo dhan annaga ma wada radinayna wixii xaq ahoo macnihii la qaado kale waa laga qaadanaya wixii baatilan waa laga diidaya wthaalitثu macnaha saddexaad ana alficla ficilkii yuxdafu waa la goyn karaa bacdaha bacda lama oo yuqaalu waxaa la yidhaahdaa hal dakhalta albalada haddii lagu weydiiyo fataquul waxaad leedahay qaarabtuhaa walama waa u dhowaaday walama ay walamaa adkhul waay turiidu waxaad u jeedaa walamaa adkhulhaa ma gelin oo marka majzuumkii oo lamaadi lagu jasmiye waa la goyn karaa liqariinatin dalat calayhi oo kalaamka ka horeey walaa yajuusu ma banaano qaarabtuhaa walam in la yidhaahdo ma banaano ilaa fi daruurati shicri iyo waxay lamid maahayn waraabicu macnaha afaraad waxa weeyaan annahaa laa taqtarinu bixarfi shardi lamaadi in lamala xariiri karo oo in lamaa in lama dhihi karo bikhilaafi lam way ka duwan tahay taquulu waxaad dhihi kartaa in lam taqum qumtu walaa yajuusu ma banaano in lamaata qumqumtu ma banaano oo in io lama isma qaba karaan oo ilaahay wuxuu ri fa in lam tafcaluu fiiri in iyo lam waa xariirsadeen laakiin in lamaa lama arki karo aljaazimu araabicu jaasimka afaraad allaamu dalabiya waa laamtii dalabka faa'iideynaysa wa hiya daalatu cala alamri laamu lamri yaaba la yidhaahdaa naxwu qowli illaahi tacaala weeyaano liyunfiq duu sacati min sacatihi liyunfiq ha bixiyo duu sacati min sacatihi duu sacatin midka oo tanaadnimada u saaxiibka oo qaniga a min sacatihi tanaadnimadiisa ha ka bixiyo xaalkiisa wax u qalmo ha bixiyo masruufkaa laga hadlayaa ninka hadduu maysuurulxaal yahay waxaa waajiba inuu bixiyo xaaskiisa masruufkiisa dadka asiga lamid ee waxay bixinayaan macnaha waxaa laga fahmay wman qudira caleyh falyunfiq mima aataahu llah ninkii faqiir ana wuxuu hela ha iska bixiyo maanta shaqou aaday haduu toban soo helo tobankii ha bixiyo haduu shan helo ha bixiyo xasaba taaqatihi wa waman qudira caleyhi risquhu falyunfiq ayb marka hadda laamtaas laamu lamri yunfiq ficlu mudaaricu majzuumu bilaami lamri ayadaa jasbisanayso aw iducaa'i wa hiya daalatu cala alamri ma ahna daalatu cala aducaa naxw liyaqdi calaynaa rabuka laamtaas laamu ducaa'iga ah waxaa weeyaan waa laamu lamri keli ah waxaa laamu ducaa loogu magacaabay ta'aduman maca allahi aljaasimu alkhaamisu laa aalabiya weeyaan laadii oo dalabka tusinaysa wa hiya daalatu cala annahyi waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo nahi waa wax layska reebo laadi dalabna wax la dalbaa la ku kulmi karaan waxa weeyaan haddii lagu yihahdo laa tushrik billaahi nahi waa tahay ilaahay inaad u shariig yeeshaa lagu diida dalabna waayahayo waxaa lagaa dalbaa ilaahay inaadan u shariig yeelin marka macnihii saas isku keenaya laadan waxaa weeyaan laa naahiya tushrik ficlu mudaaricu majzuum bilaa naahiya calaamatu ismi sukuun aw iducaa ilaa am ducaa naxw laa tuaakhidna waa un lamid oo laadi waa naahiyadii waay laakiin lamaa kaana طalabu mina naxnu ila اllah sumiya taduba maca اllahi bilaam ducaa bilaa adducaaiya marka laa tuaakhidna saasaad leedahay marka hadda musanifka lix buu ayaga ka afarow ka dhigay sidaas waxa weeyaan may wuxuu ka dhigay lix dheh lam iyo lama iyo laamu lmri laamu ducaa ilaa annaahiya ilaa adducaaiya lixdaasuu ka dhigay qoraba waxay ka dhigaan sideed oo lamti oo hamze lagu daro alam la yidhaahdo sidii alam nashrax oo kale iyo lamaadii oo hamze laga hormariyo alammaa la yidhaahdo sideedaasaa laga dhigaa laakiin xaqiiqadii afar xaraf waay lam iyo lama iyo laamulamri ilaa naahiya afartaas lee waay laakiin laa ducaa iyo caqiida ahaana keento taaduman maca allahi maa in carabi ahaan waa isku mid fa haadihi midan khulaasatu lqowli qowlkii dhammaashadiisi weeyaan fii maa lagu qowlo yajzimu ficlan waaxidan yacni hadalka aruurintiisa wixii ficil hal ficil jasmiyey hadalkoodii la aruuri khulaasadooda intaas weeyaan waxaa noo haray wixii laba ficil jasmi lahay ayaa noo haray marka intaas aan ku ekeyna wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin